Thank you. bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka haadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan radio kulmiye u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan saaka waa sabti taariikhdu waxay tilmaamaysaa siddeed iyo bisha februaayo sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkana falanqaynta saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ah faahfaahinadii ugu dambeeyey qarax ka dhacay saldhig ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin magaalada balad xaawo ee gobolka gado waxaan la wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee qaraxa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida saaka waxay dil toogasho ah ku fulisay laba askari oo hal maalin gudaheed magaalooyinka muqdisho iyo balcad ku kala dilay laba qof oo shacaba ah xaaladda magaalada laascaano ee gobolka sool ayaan sidoo kale eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaaladaas qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan iyo wixii nagu soo kordha weyo melbay ka wabadtimi

madaxow majaha ma ka maskax iyo aqoon ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma kama rabtaa nabad baa macaane ma kama rabtaa yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dowladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaane ma ka maarantaa kala maarmi oo maaliyey dhirika isqabsada

wararka ka imaanaya magaalada baledxaawo ee gobolka gado ayaa sheegaya in uu qarax ka dhacay xirada ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmadaasi xiradan oo lagu magacaabay yuki ayaa gudaheeda waxaa ka dhacay qarax khasaare geysa sida wararku sheegayaan sida ay xaqiijinayaan laamaha amniga qaraxan waxaa ku geeriyooday maxamed aways oo ahaa taliyihii ciidamada dulmidiid ee gobolkaas qaraxan ayaa ahaa miino lagu xidhay goobta uu xirada ka dhex deganaa taliyaha sida wararku sheegayaan waxaana keliya ku dhintay qaraxa sida aan xogta ku helino taliya maxamed aweys xubno kamida maamulka gobolka ayaana ka tacsiiyey geerida taliyaha wixii warar ay kusoo kordhaa wararkeenna iyo barnaamijyadeena su-aadan ayaad ku maqli doontaan insha allah bal markaan haddii aan eegno maxkamada ciidamada qalabka sida saaka waxay dil toogasho ah ku fulisay qaasim ducaali cabdi oo horey u dilay abukar maxamed sheekh nuuraani oo abirimo ah birimo laguna iyo sidoo kale xasan juule shaakir oo isna dilay cali taliya cariif labadan askariya ee saaka la toogtay ayaa maalin qora oo ah tobankii bishii janawari ee sanadkan degmooyinka xamarweyne iyo sidoo kale balcad ku kala dilay allah u naxariistay abuukar maxamed sheekh nuuraani iyo sidoo kale cali taliya cariif abuukar maxamed sheekh nuuraani abirimo alla u wuxuu alaabta noocyada yaryar amba jukaatarada layidhaahdo ku iibin jiray xamarweyne halka cali taliya cariifna uu ahaa bajaajle ka shaqeeya degmada balcad xaaladda laascanood haddii aan milicsano saaka waa ay degan tahay laascano waxaa muddo ku dagaalamayey ciidamada deegaanka sidoo kale milatariga somalilan ilaa hadda goobihii lagu dagaalamay ayay isku horfadhiyaan muddo saddex jeer ah muqdisho waxaa la keenay dhaawacyada qaar kamida ah dadkii ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay laascaano ilaa hadda xaaladu cagabuuran kuma taagnaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay mar hadlay waxa uu ku baaqay nabad waxuuna sheegay in loo baahan yahay somalilan in ay miiska wadahadalka iskugu yimaadaan dadka ka soo jeeda laascaano oo ay ka wada hadlaan tabashooyinka ay qabaan laascaano dhibaatada ka taagan hadda ka horre halkanna waa uga hadalnay meelo kaloo fara badanna waa uga hadalnay raalli kama ahin kuma faraxsanin dhiigga daadanaya sideedaba ma raacsanin dhiig qof soomaali ah inuu daato isbitaalka laascaano nin dhakhtarahaa ku dhintay asagoo wax daaweynayo saa u dul taagan dhakhtar naf badbaadinayo ma mudan yahay inuu dhinto muxuu u dhintay dagaalaa jiray kii wixii lasoo tuuray oo ku dhacay dilayna waa dembile laakiin maxaa ka sii weyn haddii waxaa la yidhaha qiicu meelaan dab jirin kama baxo dab haddaanu jirin maa qiic la arkayaa ama ama qaac dheh mayaa la arkayaa haddaanu colaad jirin hoobyana layskuma tuuro madaaficna layskuma rido marka hore haddaanu dagaal jirin marka asalka madfaca in la tuuraa waa khalad laakiin xalkeen maxaa madfaca loo tuura maahane xalkeena yaan la dagaalamin waay war yaan la dagaalamin walaalayaal bedelka dagaalku waa maxay aan iswarsanno ha laysla hadlo wax kasta aan qabo tabasho kasta aan qabo caro kasta aan qabo laakiin aan wada hadalno aan isu nimaado laakiin wada hadalkii haddii aan hadda mar horaa ah, dhinac kasta wuxuu yidhi xabadda annaga waa joojinnay laakiin haddana markii saas lagu dhawaa kadib xabaddu waa sii socotay waa sii socotay marka soomaaha lima taquuluuna maa laa tafcaluun waxa aan sheegayna iyo waxaan ficlayna oo kala duwan soo maaha marka arrintaasi cuqaasha iyo odayaasha iyo dadka deegaanka iyo maxaanku irahda dowladda nidaamka meesha muxuu ahay intaba waa kala hadal war isma maquuni karno xoog dowlad isuguma noqon karno iskuma sii haysa karno iskuma dul joogi karno aan isla hadalno raalli ahaansho aan iskula jirno raalli ahaansho aan wax iskula doonanno raalli ahaansho aan haddaan kala baxaynana aan ku kala baxno laakiin xabad ma aha somalilan dalka soomaaliya qayb ka mida waaye annagu aan qabnaa kala go'a ma aaminsanin kuma raacsanin laakiin haddana madaafiic intaan u rakibanno midnimadaa xoog idku soo raacsiinaynaa ma lihin waana waxa aan soddon sano u kala joogno maalin walba meel aan leenahay walaalayaalow saan ma aha waxa aad tabanaysaan waa gar aan ka wada hadalno shalay dhaceen sooma celin karne birri mid kale inaanay dhicin aan ka hadalno waxa aan u leenahan bannaanka uga joogno oo aan u ilaalinayno oo aan dadka noloshooda inay hagaagto aan rabno oo aan uga talino aan rabno oo waaye lanna waa politics dadku waa soomaali waa dad sharaf leh dad karaamale isla dhashay ehel ah isla degan xaggana isla degan intana isla degan laakiin siyaasaddii war siyaasaddii aan isku nimaado aan ka wada hadalno aan hagaajina joogno sidoo kale intaas unbaa yaa ku dabaqmaysa wax laascaana ka jirana ha la wada hadlo waxaa lagu kala duwan yahay ha laga wada hadlo meel ha laysu raaco yaan leenahay annaga dowladda federaalk ee soomaaliya ee halkan ka jirto oo soomaaliya oo dhan ay wada joogto ay ku midaysan tahay midnimada dalkan rabna waxaan qirayaa dad badan oo soomaaliyeed oo waqooyiga soomaaliya ka soo jeedahay inay qiimi aad iyo aad u badan ay u bixiyeen midnimada qiimi zaa'ida ah oo ay u bixiyeen midnimada qaarkood u dhinteen qaarkood xaasaskoodii caruurtoodii uga soo go'een qaarkood maxaanku irahdaye daltabyada haysa daraaddeed ay maxaanku irahdaye ay ku noqotay xanuun badan degaanadii iyo meelihii ay maxaa ku dhasheen dadkoodii ehelkoodii iyo joogi waalidkood walaalahood ay maxaa midnimada daraaddeed dad aad iyo aad u qiimi badan ayaa guud ahaan waqooyio isku jirta markaan ka soo qaadno yaa jooga kaasina wuxuu ahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxgaradka kasoo jeeda gobolka sool weli waxay ku adkaysanayaan inuusan dagaalku joogsan doonin intay ciidamada somalilan ku sugan yihiin las laascaanood waxaa burburtay xabajoojin ay dhinacyadu ku dhawaaqeen balse ilaa hadda markii laga soo tago baaqyada la dirayo ma muuqato dad u istaagay amba ku guulaystay in labada dhinac isku keenaan si loo wada hadlo markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena kalamaan soomaali sudanes hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qallin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono dawayntaada oo sax ah waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay war kalamaanay waxaa la yidhi ilaahii xigmada maansadiiyo gabayga muuneeyey oo midhaha suugaanta iyo xarafka miisaamay oo hadalka qaybta u macaan nala mataaneeyey oo maanka noo geliyey baa mahad leh oo weyne asagaa qofkii maamiyiya kii micnaha dhuuxa hadba xubin ku soo maaxatoo maqalka saamaysa maskax cudhisa noo yeelay iyo miirka taamka ahe asagaana laga maarmin oo caabudaad mudane murtibaana sooma soomaaliyay laga macaashaaye adinkuna wax maalaayaaniyo ha u malaynina war hangoolow ilaahay tiisan laga tegayne nimanku tiirsani ma toobad keene war weli kale leeray timira gaacbayta taagsatay tukaanshoo galey sakareertaa kaduu jaro iin tartiibidey teegana le hibala oo tabeykii warmadayow saad u sheegtay waxaan maqli jiray turunturooto kuftay dhacday ayaa taqaan taladii seegto luntay ayaa taqaa axmedo waxaa kaloo la yidhi turuntuurootay kuftaayaad taqaanee xaaka aloo taaqaan turuntuurootay kuftaayaad taqaanee xaaka aloo taaqaan war cabdullow waxaad ka tagtay kii ka saarila waa kan waan wallaweynay dee anigu halkii baan qabanayaa warwaaqlow calal cad ma wadataa warwar ma haysaane dad badan waxay dhihi jireen madaxweynaha somalilan muuse biixi waa askari madax adag laakiin war ka soo baxay oday nabadoona oo jilcay warkiis buu ahaa war madaxweynuhu ma laascaanood tegey war madaxweynihii laascaanood maxamed jabuutaawe miya aqoonsaday muuse wartaasi nabadoonnimo maahe warkaa naga dhexgeline diiddii imi diidnaaba diida walkiininka ahee haytay aryaa madeeyow muuse warkaaga ma yaqaani xanta maad iska dhaaftid war madeeyow ma waxaad leedahay dadkii la soo tarxiilay uqubadoodiyaa laascaanood ku dhacday buda waryaa un ahaana hasaadow makadoow ahaana war madeeyow ma adigoo bursislaa doonaysaana dib u soo noqotid war dad falan baa tihiin waxna laydinma sheegi karee madaxweyne muuse biixi wuxuu yidhi arya muuse suudi waa sana tare hanabin madaxweyne ma sheegan weligiise aryaa tanoo kala arkay war cabdullow horaa la ii qasadee warka iga dhex geline madaxweynaha somalilan wuxuu yidhi maanta la iga fili maayo hargeysa wixii siyaad barre ku sameeyey inaan magaalo kale ku sameeyo cid kalena laga fili mayo war diyaaradama haysa miyuu yidhi rasaastiya oo dhamaatimati anaga bannaaytan leymahayne leya gabla nabe inaan warkaas muuse aqaanin falantiinooda u nabadoon buu isu beddelaye wuxuu kaloo yidhi reer la'sacaano inay naga adkaadaan baa nooga wanaagsan inaan isku baaba'anno waan iscasildheh warwaaqlow micirka fariintaa ku soo faray mase faysal cali waraabe war hanala waalanina madaxweynuhu wuxuu kaloo intaa ku sii daray la'sacaanood waxaan u dirnay salaadiinaan ciidan wadan waxaanan dhahnay waxaa idin ilaalinaya garaadada reer la'sacaanood ciidanka ilaalinaya calama cadcadoo nabadeedna waanu dhiibnay waxaanan ku nidhi reer la'sacaanood ama ha idin ama nabad ka keena aryaadhaha anigu maanta wixii laga bilaabo waaqle iyo qowdhan iyo dhegaysamaayo faysal cadi waraabe sababtoo ah waa kuwii dhihi jiray korneelku waa handaraaba hadda ma ninkan calanka qad ha la qaatay yiriyaa waxandaraabaaya war cabdulow taariikhda wax kama baratide madaxweyne farmaajoba markii xabaddu xarunta baarlamaanka soo gaartay buu muddo kororsigii ka noqday war hadda muuse biixi wuu isdhiibe miyaadna leedihiin waarde odayga dagaalka waa lagu haqrada war odagu asagaa markii hore siyaasadda dadka ku hagraday war siyaasiyiinta mucaaradkii taageerayaashooda odayga dagaalka waa ku hagradeen waan waa kugu dhimay oo kaa dhimay arrinkii somalilan wuxuu marayaa taageer allahayow arrinteennan kala tal adaa toosin karaye war kala kalamaanay war ma haysiine amiiradii shabaab waxaa la yidhi amiir karatay la yidhaahdo loo malaynayo inuu afgembiye amiirkii shabaab ayaa shaqadii ka fariisiyey dhammaantood waxayse igu darnay markii la tirinaya amiirnada shaqada laga joojiyey waxaa lagu soo daray amiir guura layidhaahdo guracaal ka soo jeeda warnamiyow salaam managsada arasaay ma aha anigu markii la yidhi amiirooda cabdulle la yidhaahdaa eelbaraf lagu dilay waa filayay in amiir guura la yidhaahdo gurcaal ka soo jeeda la soo sheegayo war horta warlaweyna idinkaa nimanka nooga warroone godona manoolya warnamayow markaan maqlay amiir guura la yidhaaho gurcaal ka soo jeeda waxaan soo xasuustay waraaroda cabdulle ka maqli jiro ahay arnimayahow dad lama aamino ama ha yaraadaa ma ha weynaadee cabdillah waxaan kaloo ka maqli jiray eh. majaabeesa meel kale ka muulax muulax leeyihiin anna waxaan kaloo maqli jiray eh. dad way isku suuliyo saaneg yihiin anina wali kale dheegi jiray hidid eh. waan shagaar hoosa ku hariire war anuu markaan maqlay amiir guuran la yidhaahdo gurceel ka soo jeeda inta shakiyey ayaa warkii waxaa la sii dabadhigay jilibuu ku goodoonsan yahay markaasaan xoogaa qaboobo isiri dadku waa sami badan yah haye ma madaxweynahan dhihin shabaab waxba lelama wadaagi karo marka ninkii magac la wadaagahay sow in la baara maaha aryaadhaha nin dhinta miyaa warrama anigu waa noolah oda cabdulaahi ceelbaraf lagu dilana ewalow magacayga koobiyeeye cabdulla waama dhimo ama nolowe haddaa yiri cabdulla ma tihid miya maxaad isu wareerihaysaa amiir guura waa nool noolyahaa lagu yidhi war kalemaanay war ma haysiini waxay fali jireen baa lagu falay khawaariij ma laysku qarxiyeyn adeero war salaad subax iyunkoo dukanaya miyaa la arkay oo la gaaday war masakawaadaa laga qaaday horta shabaabaa salaad subax dukaday ka soo xigateen war markay dadka qaldayaan waa tukadaan aryaadhaha ma waalantihin nin salaad dukada maa salaad wax ku gaada war anugu waxaan un hubaa dadka masaajidada ku xareeyaan eh. ay bannaanka intuu istaagaan caryaa soo baxa dhihi jireen oo kaali dulmagin dadkii salaadada shabakaaya mutukudaagna latiina war dabuubtay ku hadlaan iyo dubkay og yihiinoo waa daalimiin garardaystee diloo laaya bulshay warni waxaad u labay carabiyay ku hadlaan aryaadhaha hadha ka horberiyay dagaal buxudiin la yidhaa muqdisho ku soo qaadeen war cabdullow nihaayatulmuctadiinay ku dhaheen aryaanahab haddow hoggaamihaya shaqadayda maahina berigaas waxay dhaheen eh. soonkii dadka dagaalamaya waa laga kor yeelay mugga la afurayayna dagaalka haweenka soo qaadi jireen mugasamigay cabdullah dhaqan xumadoodaas xusuustay oo la yaabayna wuxuu yidhi dhowna way tuu waa neeceen naxlinaa waa neegay jireen naway tuu soomaan waa neeceen naxlinaa waa neegay jireen war dad falanaatiin waxna laydinma sheegi kare mudug dagaalkii ka dhacay ciidanka iyo macawisleyba nimanku waxay fali jireenay ku faleenoo madaxay ka gureen war reer hiiraanba gacmahoodii bay suuqa keensadeenoo waa kuwa ariga gowracay dheheen inta ka soo jareen war cali jayta madaxyadaa laga gedi jiray haddana ma gacmihii loo geeyey war reer galmudug waxaan arkay sidoodii sidoo kale idinkoo inta madaxyadii ka gooyey dhagaha ku dheggan waxay fali jireen baa lagu falay khawaarij war khawaarijta wixii ay jireen lagu falo horta maahan faduul ficilkoodina weeye feer ka dilaacay geedkaad beerataad mirihiisa gurataa war weli warka idinma dhammayna dad fududaa gobolka hiiraan meesha layidhaha eji khawaarijtu waxay isu ekeeyaana layidhi macawisley kadibna ciidankii waxay kala gara waayeen iyaga iyo ciidamadii deegaanka ee macawisley sababtoo ah cidka in looga soo dhacaa la rabay kadibna macawisleyoo ay isku riiqmeen khawaarijtaa layidhi dib u baxoo noo nasta markaas wixii ka dambeeyeyna ciidanku koryo hoosay uga yimaadeen hadda kobtaydii maaragtaydii ka dhacday galmudug iqarsay noqoto madaxweynaha galmudug qoorqoor oo degmada guraceel ka hadlaya wuxuu yidhi hadda waa la dagaalamaynaa khawaariij dhihi mayno waxaan la dagaalanno ma dhabna laakiin waa sifaynaynaayo waa tirtiraynaa war jenaraal biixiyoo jooga xaradheere wuxuu yidhi cagtaan marinay wixii meelahaan joogay shabaabka midug ku harayna idima yaqaanuu yidhi dadkii wax ka soo geli lahaayeenna waa ka xirhnay waalma oobuu geliyey war fiil looma ogola miya warweriya farxaan wuxuu iisoo sheegay baarsanguuri jubbada hoose ciidamadii deganaa inay gaadaan inay isku dayeen kadibna laga war helay maxaa i waday ka dhacday aryaadhaha war ma haysiine agaasimaha warfaafinta gobolka banaadir iidle waxa uu yidhi horta loodii waa laga nasta magaalada rafaadka ku hay jirta jidadki laga mari way jirana beriga si xor ahaa loo maraa eeyahana muxuu ka yidhi yaa eeye xisaabta kuma darin iidle warlooda waa la xalin karaayo hilib macaan bay leedahay eegasaa loo xalinaya war dagaalkii maamulka gobolka banaadir looda ku qaaday hadda ma dhammaaday inaad magaalada loo ku soo dayda miyaad rabtaa war maxaad ka rabtaa hiddiyaa taqaanaha soo daaya dhaaf war iidla agaasimaha nadaafadda gobolka miyuu xilkiisa ku haystaa maxaa geliya afaaraha looda war agaasima iidla wuxuu yidhi go'aankiisii mudnaayoo dhowaan ku qaatay dadku waa mahadsheen war dadkii suuqyada gobolka banaadir wax ku iibsanayo loodu dhibaatada ku hayday horta waa mahadsheen aryaadhaha waxaa la yidhi ma og tahay magaalada muqdishaynu joognaa ma miliilicdeen weli mana jiri ricoodteen fariimahaasi xubintii kale ee ka horeysay ee kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeena ah, falanqaynta wararka waad kala socoteen idaacadda kulmiya muqdisho kulankan xiga nabadgelyo